بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد المثنى وجمع المذكر السالم وما حمل عليه waxaynu halkan ku arki doonaa casharka mulxaqaadka laba ka mid a ama icraabka niyaabiga ihi laba baabuu galo waa baabka musanaha loo yaqaan iyo baabka jamaca mudakaru saalim loo yaqaan labadan wuxuu icraabkooga meel qura ama sharaxooga meel qura uu sheekhu iskugu keenay saddexda icraabood laba ka mida ayay iska waafaqsan yihiin nasbaha musanaha iyo nasbaha jamaca mudakaru saalim waa ya nasbaha way iska waafaqsan yihiin oo ya labadaba lagu nasbiyaa jarkana way iska waafaqsan yihiin oo musanahana ya lagu jaraa jamaca mudakarusaalimna ya-baa lagu jaraa keliya waxay ku kala duwan yihiin rafcaha uun musannaha alif baa lagu rafciyaa jamaca mudakarusaalimna wow baa lagu rafciyaa halkaa rafcuun bay ku kala duwan yihiin sheekhu wuxuu kolkaa cunwaan qura ayuu u sameeyey almuhannaa waa muhannihii kii labada laga dhigayey wa jamculmudakeri iyo labka jamiciisii jamicii asaalimu saalimka ahaa ee tagsiirka ka badbaaday iyo wamaaka xumila lagu xambaaray calayhi jamaca mudakaru saalim saddex qodob buu ka hadlayaa waa muhanne waa jamac mudakaru saalim waa mulxaqa jamaca mudakaru saalim ilayn calayhi damiirka ku jiraa damiir wasmulishaara gaaliban yarjicaani ilaa aqrabi lmadkuur baa la yidhaahdaa halkaa calayhi uu ina yidhi waxa ka sii fiicnaan lahayd calayhimaa inuu yidhaa calayhimaa ma jiraan ciduu calayhimaa yidhi wamaa xumila calayhimaa cidna calayhimaa ma qorin sow maaha haddii calayhimaa la yidhaa waxa soo gelaya mulxaqa musanaha sida mulxaqa jamaca mudakarusaalimba uu soo gelayo haddii calayhi qura la yidhaahna waa mulxaqii jamaca un oo ka musanahaba uu ka hadlay kila iyo kiltaaye kuwaana in lagu daray ahayd haddaan damiirka calayhi madkuurnimo loogu celinin taasina waa wej bannaan in madkuurnimo loogu celiyo calayhida almusanaa waa ka labada laga dhigo wa jamculmudakari iyo ka labka laga dhigo jamiciisii jamicii asaalimu saalimka ahaayee bedbaadee tagsiirka ka bedbaaday iyo wamaaka xumila lagu xambaaray calayhi isaga midkuurkaa ah hore muhaniya jamc kuu dooni ha noqdee walmusanaa muhanuhu ka zaydaani oo kaleba weeyaane fa yurfacu waxa lagu rafcin bilalifi alif baa lagu rafcin wa jamca almudakar wa jamcu lmudakar asaalim cafwan wlmuhanaa ilaa baynu halkaa usoo qadaraynaa mustasnaynu markaa ka dhigi qaacidadii shalay laga soo istinoonayey fa yurfacu bidamatin sawmaynaan odhan wlmuhanaa waila almuhanaa muhanaha mooyaane wlmuhanaa waila almuhanaa muhanaha mooyaane ka zaydaaniba weeyi muhanihii azaydaani haddaba culimmada ajruumiga oo kale musane uma aqoono kuma magacaabi jirina taniyuu odhan jiray ajruumiga agtiisa taniye ayuu magacaasu isticmaalayay hadda kitaabkeenanina musanuu isticmaalaya ayaa saxda u dhowtalow labada sheekh mise labaduba way saxan yihiin waxa sax ah magaca ismiga mafcuul ee almusanaa ah ajruumigu markuu taniye leeyahay waa min tacbiiri اlmasder wa iraadati ismi اlmafcuul baa loo yaqaanaa masder buu magacaabay ismi mafcuulna wuu uga jeedaa wlmuhanaa wa ila lmuhanaa muhannaha mooyaane ka zaydaani oo kaleba weeye magaca azaydaani ah azaydaani waa muhanihii oo waxaa lagu rafcinayaa alifkaah fa yurfacu bilalifi alif baad ku rafcin waana niyaabatan can idamma wa jamca almudakeri labka jamciisa mooyaane jamicii asaalima saalimka ahaayee badbaaday ka zayduuna oo kaleba weeye wowgaasaa lagu rafciyey fa yurfacu bilwaawi wow baa lagu rafcin icraabka intii u kala dunaabuu sheegay musanaha in alif lagu rafcinayuu sheegay jamac mudakaru saalimna in wow lagu rafcinayo buu sheegay maxaa labadaba lagu jeri maxaase labadaba lagu nasbin wa yujaraani waa la jerayaa labada muhanihii iyo jamaca mudakaru saalim wa yunsabaani waana la nasbinayaa bilyaa'i ya baa lagu nasbin oo lagu jeri ereyga bilyaa'i a ah waxaa ku tanaasucaya oo ku doodaya yujaraani iyo yunsabaani labadaa erey baa ku doodaya wa yujaraani waa la jerayaa labadaba bilyaa'i ya baa lagu jerayaa wa waana la nasbinayaa bilyaai ya baa lagu nasbinayaa wakilaa mooyaan iyo wakiltaa mooyaane kilaa iyo kiltaa oo macad haddaan doonno waa mubtada wakilaa wakiiltaa wakilaa lafdiga kilaa ah iyo wakiiltaa lafdiga kiltaa ah maca damiiri damiir macood markay yihiin kilaahumaa iyo kiltaahumaa kal muhanaa musannahoo kale weeyi muhanaa laga dhigayaa markaa kilaada iyo kiltaadu waa mulxaqii oo kilaada waxay mulxaq u tahay musanne kilaada waxaa lagu rafcinayaa alif isla markaa waxaa lagu nasbinayaa oo lagu jerayaana waa ya ya baa lagu nasbin isla ya'na waa lagu jeri wakilaa lafdiga kilaaah iyo wakiltaa lafdiga kiltaa ah oo maca damiiri damiir macood ah kal musanaa musanaha oo kale weeye haddaba shardigu waa inuy damiir wataan oo kilaada kilaahumaa oo kale ay tahay kiltaaduna kiltaahumaa oo kale ay tahay hadday daahir qaataan daahirku musanuun buu noqdaaye iyadu ma aha markaa mulxaqii musannaha haddii kilta aljannatayni oo kale sidii aayaddii qur'aanka ahayd ama kila rajulayni oo kale oo aljannatayn iyo alrajulayn haddii la raaciyo wax alla wax halkaa mushkilada oo ka jiraa ma jirto waxay ka dhigan tahay musanahana mulxaq u noqon mayso ismi maqsuuroo kalaa la icraabi sida muusaa oo kale dammada alifkaa lagu qadari fadxadana alifkaa lagu qadari kasradana alifkaa lagu qadari sidii jaaa jaaa alfataa oo kale wa kilaa lafdiga kilaaah iyo wa lafdiga kiltaa ah oo maca damiiri damiir macood ihi kal musanaa waa musanaha oo kale wakadaa kan waxaa lamida inaani baa lamida lafdiga inaaniya iyo wasnataani lafdiga isnataaniya muطlaqan kii oo la duuduubayo oon la kala qaadqaadaynin oo shardi lagu xidhayaaba ma jiro isnaani iyo isnataani waa mutlaqan waxay ka dhigantahay isnaani ma aha musanne waa mulxaqa musanaha oo maxay musane u noqon weyday isnaani iyadaaba laba ah oo laba ku tusayse waxay musane u noqon weyday musanaha tacriifkiisii baa laga waayey wuxuu ahaan jiray musanuhu maa dalla cala اtnayni aw itnatayni biziyaadati alifin wa nuunin ow yaa'in wa nuunin calaa aakhirihi saalixin litajriid saalixin litajriid baa laga waayey saalixin litajriid waxay ka dhigan tahay musanaha alifkiiyo nuunka waa in laga jari karo ama ya'diyo nuunka waa in laga jari karo haddana macnihii waa inuu sax noqonayo azaydaani alifkiiyo nuunka haddaan ka jarno maxaa soo hadhaya azaydaani zaydun qura ayaa soo hadhaya azaydayni haddaan ya-da iyo nuunka ka jarno maxaa soo hadhaya azaydayni zaydun qura ayaa soo hadhaya zaydun qura ayaa soo hadhaya waxay ka dhigan tahay markaa haddii alifka iyo nuunka aynu jarno oo macnihii uu sax noqonayo waa muhane isnaan iyo isnataanina af carabiga lama arag iyagoo alifkiiyo nuunka laga jaray oo isna qura loogu hadlayo ama isnata qura loogu hadlayo isnata wakadaa kan waxaa lamida inaani iyo wathnataani muطlaqankii oon la kala qaadayn oo wax loo shardiyayaa ma jiro kilaada iyo kiltaada waxaa la shardiyey inay damiir wataan laakiin inaani iyo ithnataanida wax loo shardiyayaaba ma jiro wa in rukibaa walow rukibaa haba la tarkiibiyo haddii la doonayo wuxuu ku yidhi haddii la doono murakabaha laga dhigo ithnaan iyo ithnataan oo maca casharaha la tarkiibiyo waa icraabkii musanuhun bay sidataa ithnaa cashar iyo inataa casharataba ha la yidhaahdo wa uluu lafdiga uluu ah wa cishruuna iyo lafdiga cishruuna ah wa akhawaatuhu iyo kuwa la midka ah wa caalamuuna iyo lafdiga caalamuuna ah wa ahluuna iyo lafdiga ahluuna ah wa waabiluuna iyo lafdiga waabiluuna ah wa araduuna iyo lafdiga araduuna ah wa sinuuna iyo lafdiga sinuuna iyo wa baabuhu baabkiisa wa banuuna iyo lafdiga banuunaah wa ciliyuuna iyo lafdiga ciliyuuna iyo wushibhu wixii shabahay kaljamci waa jamcanan soo marnay oo kale jamcani waa jamc mudakaru saalim jamc mudakaru saalim oo kale weeyi waxaynu haddaba tan aynu uga jeednaa ama aan ku tilmaamaynaa mulxaqii musanaha markuu ka soo baxay oo afar kelmadood ka dhigay ayuu mulxaqii jamaca mudakaru saalim sheekhu u yimid jamac mudakaru saalimna mulxaq buu u baahan yahay mulxaqii jamaca mudakaru saalim ayuu sheekhu doonayaa inuu hadda ka hadlo waa jamcu jamculmudakar asaali mulxaqiisii jamac mudakaru saalim mulxaqiisa afar baa loo qaybin jiray waxaa la odhan jiray kow jumuucun lam tastawfi shuruud jamacyo aan shuruuddii dhammaystiranin oo shuruuddii aan wax buuxsanin waa lafdiga uluu iyo lafdiga caalamuuna iyo waxa la midka ah uluu hadda shuruudda waxbaa ka dhiman waa bimacnaa asxaab waxa weeye jamaca mudakaru saalim wixii mufrad lebuu ahaan jiraye uluu mufradba male la macnoa ah. ereygan uluu ihi mufrad ay isku macno yihiin oo ay wadato ayaan jirin wa uluu cishruuna waxay ka socotaa alfaad alcuquud qeyb la odhan jiray alfaad alcuquud alfaad alcuquud waxa weeye tobanka oo laba ilaa sagaalinta ka dhexle lagu dhuftay tobanka oo laba lagu dhuftay ama saddex lagu dhuftay ama afar lagu dhuftay ama shan lagu dhuftay ama lix lagu dhuftay toddoba lagu dhuftay siddeed lagu dhuftay sagaal lagu dhuftay bes toban lagu dhuftay haodhan toban toban lagu dhuftay ma aha alfaadulcuquud waxa weeye toban hal lagu dhuftayna ma aha maaha alfaadulcuquud alfaadulcuquudku waa nambarka tobanka ah oo laba iyo sagaal inta ka dhexle ee iyaguna ay ku jiraan lagu dhuftay haddii tobankii aan laba ku dhufto labaatan bay noqon waa alfaadulcuquud kadibna sida jamaca mudakarusaalin baa la ecraabayaa wowga waa lagu rafcin yadana waa lagu nasbin waana lagu jeri wa cishruuna wa akhawaatuhu buu yidhi haddaba yaa akhawaad u ah ereygan cishruuna yaa akhawaad u ah akhawaadka cishruuna waa ayo waxa akhawaad u ah dee waxaynu nidhi toban laba lagu dhuftay ilaa sagaale laba ilaa sagaal waa imise horta laba ilaa sagaal imise nambar bay noqonaysaa laba ilaa sagaal waa siddeed nambar siddeeddaa nambar labaatanuunbaa inoo qoran magacan labaatana unbaa qoran imisaa soo hadhay haddaba labaatankii sideeddii maxaa soo hadhay markaa labaatan ka saaro wa akhawaatuhudaasi waa toddoba nambar wa akhawaatuhudaasi waa imise nambar waa toddoba nambar waxa weeye toddobadaasina soddon afartan konton lixdan toddobaatan siddeetan sagaashan toddobadaa nambar ayaa wa akhawaatuhu sheekh uu halkaa ku ishaaraya ereyga cishruuna muxuu jamac mudakarusaalim u noqon waayey cishruuna waxaa jamac mudakarusaalim uu u noqon waayey kow waxaynu ognahay inuuna mufradba lahayn waa jamac bilaa mufrada maynu aragnay waa bilaa mufrad haddaynu nidhaahno mufradku cashara weeyi oo cashara aan mufrad ka soo qaadno cishruunana waa casharo jamaceegii haddaynu nidhaa arin khaldan baa ka soo boodaya waayo waxaa la yidhaahdaa mufradka waa nambarka u hooseeya mufradkoo laba lagu dhuftay maxaa loo yaqaan mufrad laba lagu dhuftay musanaa loo yaqaana af carabiga mufrad laba lagu dhuftay waa musane jamac maaha aha jamaca maxaa ugu yar waa mufrad saddex iyo wixii ka sii badan lagu dhuftay saddex iyo xisaabta meel aad ugu dambaysa intaad garanayso waxaad ku dhufataa waa jamacuun haddaad mufradka saddex ku dhufato waa jamac haddaad afar ku dhufato waa jamac haddaad shan ku dhufato waa jamac haddaad melyan ku dhufato waa jamac haddaad bilyan ku dhufato waa jamac haddaad wax kasii badan ku dhufato waa jamac jamcu sidiisaba waa mufrad ugu yaraan saddex lagu dhuftay iyo wax ka badan haddaba waxaa la ogaaday haddaan mufradka casharo ka dhigno cishruunana aan jamac ka dhigno cishruuna maxaa ugu yareen ku macnayn karnaa soddon dee casharo saddex ku dhufo bal casharo saddex lagu dhuftay waa imisa soddon cishruuna soddon ma ku macnaynaa may laguma macnayn karo cishruuna waa khalad inaan soddon ku macnaynaa waxaa la ogaaday cishruun iyo cashara laba erey oo kala madax bannaan inay yihiin oo kana carabi dejisay kana carabi dejisay oo mufrad iyo jamac inayna isku ahayn haddaba cishruuna mufrad male baynu odhanaynaa ereyga cishruuna mufrad male halaaثuuna waa sidoo kale mufrad male haddaan halaaثuuna mufradkeega halaaa ka dhiga ka warran halaaa haddaan idhaa halaaثuuna mufrad wey leedaho waa halaaa arrin khaldan baa halkaa ka soo boodaya halaaثuuna macnaheegu muxuu ahaa halaaثuuna macnuhu waa imisa soddon weeyi haddaan mufradka halaaثe ka dhigo dee halaaثe halaaثe ku dhufayn kaa noqon sagaal halaaثuuna sagaal ma ku macnaynaa wa halaaثuuna sagaal ma nidhaahna ma suurtagal baa may waa khalad halaaثuuna sagaal lama odhan karayo waxaa la ogaaday haddaba halaaثuun iyo halaaثa inayna mufrad iyo jamc isku ahayn wa cishruuna cishruun iyo wa akhawaatuhu kuwa lamidka oo toddobadaa baab ah wa caalamuuna iyo lafdiga caalamuuna ah ereygan caalamuuna caalamka waxaa loo yaqaanaa maasi wallah baa loo yaqaanaa haddii la jamciyo oo caalamuun la yidhaah ama caalamiin la yidhaa inta caqliga leh ayuu ku khasiisan yahay ama khaas uu ku yahay cuqalada ayuu khaas ku yahay caalamiin rabbi alcaalamiin waa inta cuqalada ee sharafta leh ayaa lasoo qaadanaya haddaba waxaa la ogaaday caalamiin inaynay mufrad lahayn haddii mufradkeega caalamad ka dhigto arrin khaldan baa ka soo boodi karo oo mufradka iyo jamaca yaa macna badan mufradka iyo jamaca yaa macno badan jamcu waa mufradkii oo saddex lagu dhuftay ugu yaraan sa uma aha waxay noqonaysaa mufradka macno badan bay inaga noqoni waayo caalamiina waa inta caqligale baynu nidhi caalam oo mufrad aad u haysato caalam macnihiisuna waa waxa ilaahay ka soo hadhay oo dhan walow caqliba yuuna lahaanin caqli ha lahaado kolka waxaa la ogaaday inayna mufrad iyo jamac isku ahayn baa la ogaaday wa cishruuna cishruun iyo wa akhawaatuhu kuwa lamidka ah iyo wa caalamuun iyo wa ahluun ahluun iyaduna sidaynu ognahay shuruudihiibay ayaa laga tegayoo calamna ma aha sifana ma aha jamac mudakaru saalim waxaa la odhan jiray waa waxa calam ah ama sifo ah labadaa darbuu mid ahaan ka yimaadaa sheekheennu wuxuu ku tegey ahluun inayna calamna ahayn sifana ahayn laakiin culimmada ahlu taxqiiqu waxay qaateen ahluuna inay jamc mudakarusaalim oo caadiya tahay oo sifo ay tahay baa la qaatay sifo waa muawalun bimushtaqin muawal bilmushtaq weeyi kolka sida sifadaa loola dhaqmayaa wawaabiluuna lafdiga waabiluuna ah waa mahiigaanada ama roobasha waaweyn baa waabiluun la yidhaahdaa waabiluun iyaduna waxay mulxaq u noqotay ereyga waabiluunihi caqli bayna lahayn jamac mudakarusaalim waa inuu caqli yeesho wa araduuna lafdiga araduuna inta badan ra'daa waa la kordhigaa gabay baa lagu arkay kiyoo la reebayoo laleeyahay arduun wa araduuna lafdiga araduuna ah iyo wa sinuuna lafdiga sinuuna ah siinka uu kasrisan yahay aniga kaiga siinka waa la goday wa araduuna lafdiga araduuna ah iyo wa sinuuna lafdiga sinuuna ah iyo wa baabuhu baabkiisii talow baabu siniin baa jire e waa maxay haddaba baabu siniin siniino baabkeegu muxuu noqonayaa ereyga siniino ah maxaa baab u ah oo baabu siniina waa maxay baabu siniina waxaa loo yaqaanaa ilain mufradkiibaa sanatunehe is mufrad kaste oo hulaafiya oo xuruuftiisii asalka ahayd mid la jaray oo taa laga ciwad qaatay xagga dambe la dhigo sinuun waxa u baaba cidiine iyo cidiin ereyga cidiina iyo ereyga siniina waa isku baab kolka jamac mudakru saalim waxaa looga dhigi waayey waaba jamcu taksiir baa la yidhi jamcu taksiirba weeyaan caqlina male waa ka ugu shaadsan weeye siniina iyo baabkeega ugu shaadsan maxamed ibnu maalig shaadnimadooduu caddeeyeyba markuu ka hadlay kuwa kaleba waa wada shaad laakiin tan wuxuu usii caddeeyey dhinacyo fara badan bay shaadka tahay kow sifa maaha aha caqli calamna ma aha dhinacaa shaadnimay ku mudatay laba caqli male wax caqli le oo aan odhanayn caqli buu leeyahy ma aha saddex saalimba ma ahoo waa la tegsiiriyey oo sanatun ma haysa ayaa sinuuna la siinkana la kasriyey taadiina la jaray waa tagsiir markaa wa banuuna lafdiga banuuna ah ereyga banuuni iyo calamna ma aha sifana ma aha wa ciliyuuna lafdiga ciliyuuniihi shuruuddii wuu buuxsadaye waa jumuucun musamaa bihaa baa la yidhaha magac baa meel looga dhigay muslimuun haddaba haddii magac meel looga dhigo ereyga muslimuun ama ereyga mu'minuun haddii meel calam magac looga dhigo mulxaq buu noqonayaa jamc mudakru saalim kaljamci jamcoo kale weeye khabarkii weeyaan kaasina wlmusanaa wa ila lmusanaa musanaha mooyaane ka zaydaani oo kaleba weeye oo isaga damo laguma rafcinayo fa yurfacu bilalifi alif baa lagu rafcin wa jamca almudakari labka jamiciisa mooyaane jamicii asaalima saalimka ahaayee bed qabay ka zayduuna oo kaleba weeyaane oo fa yurfacu waxaa lagu rafcini bilwaawi wow wayujaraani labadaba waxa lagu jeri oo wayunsabaani labadaba lagu nasbin bilyaa'iya wa kilaa lafdiga kilaa'a iyo wa kiltaa lafdiga kiltaa'ihi maca damiiri damiir micii markay yihiin kal muhanaa waa muhannaha oo kale oo kilaa iyo kiltaa alifkaad ku rafcin ya waad ku nasbini waanad ku jeri markaad rafcinaysa waa kilaa iyo kiltaa markaad nasbinaysana waa kile iyo kiltay wa kan waxaa lamida inaani baa lamida iyo wathnataani muطlaqankii oon la kala qaadaynin wa in rukibaa haba la istarkiibiyabe wa uluu lafdiga uluu ah iyo wa cishruuna cishruun iyo wa akhawaatuhu kuwa la midka ah wa caalamuuna caalamuun iyo wa ahluuna iyo wa waabiluuna iyo wa araduuna iyo wa sinuuna iyo wa baabu iyo wa banuuna iyo wa ciliyuuna iyo wa shibhu waxa shabahay kaljamci waa jamac oo kale jamacoo kale inay yihiin ayaa la caddaynayaa iyagana albaabu haani baabka labaad waalbaabu haalisu iyo baabka saddexaad oo mimaa kharaja cani alasli wixii asalka ka baxay ah albaabulhaanii baabka labaad iyo walbaabu haalisu baabka saddexaad oo mimaa kharaja cani alasli wixii asalka ka baxay ahi almuhanaa weeyi ka zaydaani oo kaleba weeyi waalcumaraani oo kaleba weeyi wa jamculmudakari saalimu oo kale ka iyo walcumaruuna ama almuhanaa muhanihii fa innahu waa la bilalifi alif baa lagu rafcin niyaabatan iyadoo aliftu wakiilka ah cani damati damada iyadoo wakiilka ah wa yujaru waana la jeri oo wa yunsabu waana la nasbin bilyaa'i ya baa lagu jeri oo lagu nasbin niyaabatan iyadoo wakiilka ah can ilkasrati kasraha iyo waalfadxati fadxaha taquulu waxaad odhan jaa'anii waxa isoo gaadhay azaydaani labadii zayd alifkaasaa lagu rafciyey wa waxaan arkay azaydayni labadii zayd ya-daasaa lagu nasbiyey wa marartu waxaan soo maray bizaydayni labadii zayd ya-daasaa lagu jiray wa xamaluu waxay ku xambaareen calayhi musannaha fii daalika icraabkaa dhexdiisana ay kaga xambaareen arbacata alfaadin afar lafdi lafdayni laba lafdi bishardin shardi baa loo shardiyaa waa kilaa iyo kiltaa in damiir loo idaafeeyo wa lafdayni laba lafdina bigayri shardin shardibaa male oo waa shardi la'aan iyo inataan falafdaani labada lafdi alladaani kuwaasoo bishardin shardi loo shardiyayaa kilaa wakiiltaa weeyi wa sharduhumaa shardigooguna an yakuunaa waa inay yihiin mudaafayni kuwa la idaafeeyey waa inay yihiin ilo damiiri damiir loo idaafeeyey taquulu waxaad odhan jaa'anii waxa i soo gaadhay kilaahumaa labadoodii alifkaasaad ku rafcin wa ra'aytu waxaan arkay kilayhimaa labadoodii ya'daasaad ku nasbin wa marartu waxaan soo maray bikilayhimaa labadoodii ya'daasaad ku jeri fa in kaanaa hadday yihiin mudaafayni kuwa la idaafeeyey ila daahiri ismi daahira loo idaafeeyey kaanaa waxay ahaani bil alifi alif kuwa ku sugan calaa kulli xaalin xaalad kaste taquulu waxaad odhan jaa'anii waxa isoo gaadhay kilaa akhaweyka labadaada walaalo mid kaste wa ra'aytu waxaan arkay kilaa akhaweyka labadaada walaalo mid kaste wa marartu waxaan soo maray bikilaa akhaweyka labadaada walaalo mid kaste fa yakuunu wuxuu noqoni icraabuhumaa icraabkoogu xiina idin markaa bixarakaatin xarakooyin mid ku sugan muqadaratin lagu qadarayo cala alalifi alifta lagu qadarayo li'annahumaa iyagu maqsuuraani waa la qasriyaa kalfataa iyo walcasaa oo kale wakadaa kan waxaa la mid a alqowlu qowlka fii kiltaa kiltaa dhexdeeda lagu qowlayo taquulu waxaad odhani kiltaahumaa baad odhan rafcankiyoo la rafcinayo wakiiltayhimaa baad odhan jarran marka la jarayo wa nasban ama la nasbinayo wakiiltaa ukhtayka baad odhan bil alifi kiyoo alif lagu taagayo fil axwaali xaaladaha kullihaa dhammaantood rafciya nasbiya jarba wallafdaani labada lafdi alladaani kuwaasoo bigayri shardin shardi la'aantii ihi isnaani iyo wasnataani weeyi taquulu waxaad odhan ijaa'anii waxaa isoo gaadhay isnaani laba nin baa isoo gaadhay wasnataani laba dumaraa isoo gaadhay wa ra'aytu waxaan arkay isnayni laba raga ayaan arkay wasnatayni laba dumarana waan arkay wa marartu waxaan soo maray bisnayni laba raga baan soo maray wasnatayni laba dumarana waan soo maray fa tucribuhumaa waad icraabi icraabalmuhannaa muhannaha icraabtiisoo kale wain kaana haddii ay yihiin hayra mudaafayni in kaana haba ahaadaan ghayra mudaafayni kuwa aan la idaafayn wakadaa kan oo kale isagoo ah ayaa tucribuhumaa icraabi labadaba icraabahu icraabka musannaha idaa kaanaa markay yihiin mudaafayn kuwa loo idaafeeyey lidamiiri damiirka kuwa loo idaafeeyey naxu inaahum iyo oo kaleba weeyi ow lidaahiri haddii loo idaafeeyo naxwu inaa akhaweyka oo kaleba weeyi ow kaanaa ama ay noqdaan murakabayni kuwa la tarkiibiyey maca alcasharati casharada maceega naxu jaa'anii waxaa i soo gaadhay ithnaa cashara labiiyo toban wa ra'aytu waxaan arkay itnay cashara labiiyo toban wa marartu waxaan soo maray biitnay cashara labiiyo toban wa amaa jamcu lmudakar asaalim jamaca mudakaru saalim fa innahu yurfacu waa la rafcin bilwaawi wow baa lagu rafcin wa yujaru waa la jeri oo wa yunsabu waa la nasbin bilyaa'i ya baa lagu jeri oo lagu nasbin taquulu waxaad odhan jaa'anii waxa isoo gaadhay azayduuna zayduuntii wa ra'aytu waxa kaloon arkay azaydiina zaydiintii wa marartu waxaan soo maray bizaydiina zaydiintii wa xamaluu calayhi way ku xambaareen fii daalika arrinkaa dhexdiisa alfaadan alfaad bay ku xambaareen minhaa waxaa ka mida uluu baa ka mida wow baa lagu rafcin ya'da waa lagu nasbin laguna jeri qaala allaahu tacaalaa alle ayaa yidhi walaa ya'teliyeyna dhaaran ululfadli deeqda kuwa u saaxiibka ah oo minkum idinka idinka tirsan wasacati iyo ballaadhka kuwa ilaahay jeebka u ballaadhiyey yayna dhaarannin an yu'tuu lianlaa yu'tuu inayna siinaynin ulilqurbaa qaraabada kuwa u saaxiibka ah inayna siinaynin yayna ka dhaaran aayaddaa ah laba uluu baa ku jirta midi waa marfuuc oo waa ya'teli ululfadli waa uluudaa midna waa mansuubo waa uli ulilqurba an yu'tuu ulilqurba ulihidaa dambe waa mansuubo ya daa lagu nasbiyey fa uluudu faacilun waa faacil wa calaamatu rafcihi calaamatu rafcuhuna alwaawu weeyi wa uliida dambena mafcuulun waa mafcuul wa calaamatu nasbihi calaamatu nasbuhuna alyaau waa ya wa qaala tacaalaa alle ayaa yidhi inna fii daalika arrinkaa ah waxa ku sugan ladikraa xusuus ayaa ku sugan liulil albaabi dadka caqliga leh ayay ugu sugan tahay ereyga liulii waa majruur laamkaa lagu jiray ya-da u dambaysana waa maal waa ti calaamatuuljarkii fa haadaa kan majruurun waa la jerayaa wa calaamatu jarihi calaamatuuljarkuna alyaau ya weeyaan wa minhaa waxaa ka tirsan cishruuna iyo wa akhawaatuhu ila tisciin ilaa sagaashan inta laga gaadhayo taquulu waxaad odhan jaa'anii waxaa isoo gaadhay cishruuna labaatan wa ra'aytu waxaan arkay cishriina labaatan wa marartu waxaan soo maray bicishriina labaatan wa kadaalika saas oo kalea taquulu u odhan filbaaqi inta soo hadhayna saasoo kale ayaad ula mucaamalooni wa minhaa waxaa ka tirsan ahluuna baa ka tirsan qaala allaahu tacaalaa alle ayaa yidhi shaqalatnaa waxaana mashquulisay amwaalunaa hantidayadii iyo wa ahluunaa ahalkayagii ereyga ahlu waa marfuuco wowgaa lagu rafciyey min awsadi maa kii kiisa ugu qiimaha badan ama dhexdhexaadka ah tudcimuuna aad quudinaysiin awsad min awsadi maa tudcimuuna ah, min awsadi maa tudcimuuna ahliikum ereygaa ahliikum buu kitaabkaygu ka tegey aayadda ahliikumtu waa in lagu daraa halka ah. min awsadi maa tudcimuuna ahliikum maxaa ma idiin qorayaa maa sha allah may waa mansuubkii baa la doonayay ka qowska ku jiraa waa majruur ilaa ahliyihim weeye taasi ilaa ahliyihimtu waa aayad kaloo sideeda u jirta waa min awsadi maa tudcimuuna ahliikum baa la doonaya ahliikum waa sax waa mansuub calaamatu nasbuhuna waa ya'daa ilaa ahliyihim eheladoodii abadan abidkoodba ahliyihim waa majruurkii ehelka saddex jeer baa la doonayaa in la sheego isagoo marfuuco waa shaqalatna amwaaluna aw ahluuna isagoo mansuuba waa taa uu inaga xadfay isagoo majruurana waa ilaa ahlihim abadaa alawalu ka koobaad faacilun waa faacil wathaani ka labaad ee xadfanina mafcuulun waa mafcuul kitaabkayga nuskhadaydana xadfaysa wathaaliu ka saddexaadna majruurun waa majruur wa minhaa waxaa ka mida mulxaqaadka waabiluuna lafdiga waabiluuna abaa ka mida ereyga waabiluuna mulxaqaadka ayuu culima ku jiraa waabiluun waa mahiigaanada wa huwa jamcun jamac buu u yahay liwaabilin roobka mahiigaanka ah wahw almadaru waa roobka alghaziiru faraha badan wa minhaa waxaa ka tirsan araduuna bitaxriiki ra'yi ra'daa la xarakayn wa yejuusu waxaana iska bannaan iskaanuhaa in la reebo fii daruurati shicir shicirka daruuradiisa gabayaabuu hoosta ku qorayaa fii daruurati shicir gabayaa kordhiska reebaya laqad dajat ilarduuna id qaama min bani saduusin khatiibun fowqa acwaadi min laqad daanjat ilarduna id qaama min bani saduusin khatiibun fowqa acwaadi minbarin laqad dajad waxaa qaylisay alarduuna arlooyinkii way qayliyeen id qaama markuu istaagay min bani saduusin ree bani saduus xaggooga khadiibun nin khudbaynayaa markuu istaagay fowqa acwaadi mimbarin mimbarka laamihiisa iyo geedihiisii dushooda markuu iska dul taagay uu khudbadda ka dul akhriyey laqad dajat alarduun araduuna buu sida badan ahayd araduuna gabayaagaasi alarduun buuha wuu reebayaa markaa wa minhaa waxaa ka tirsan araduun bitaxriiki raa'i ra'daa la xarakaynayaa wayejuusu waxa bannaan iskaanuhaa in la reebo fii daruurati shicir shicirka daruuradiisa wa minhaa waxaa ka tirsan sinuun iyo wabaabuhu wa huwa kullu ismin waa ismi kaste hulaasiyin saddex xaraf ah oo xudifad la xadfay laamuhu laamkiisa wa cuwida canhaa laga ciwad qaatay haa u ta'niisi taa u ta'niis walam yukasar muu yidhi oo walam yukasar an jamcu tagsiir lagu keenine jamc mudakarusaalim lagu keenay walam yukasar alaa taraa war miyaadan arkaynin halkaa walam yukasaruu ina yidhi alaa taraa war miyaadan arkaynin anna anas anna sanatan kelmadda sanatan ah asluhaa sanawun buu ahay oo wow baa ku jiray ow sanahun bay ahayd oo ha baa ku jirtay waa bidaliili qowlihim qowlkoogaa daliilu ah filjamci bilalifi waltaabay sanawaatun yidhahdeen oo wow bay keeneen sanahaatunna oo yidhahdeen oo ha bay keeneen falamaa xadafuu markay xadfeen min almufradi mufradka allaam markay ka xadfeen allaama laamta wahiyal waa waawowda awil awilhaa waa ha'dee wa cawaduu canhaa ay ka beddel qaateen haaa ta'niisi taa'u ta'niis ayay araaduu dooneen fii jamci tagsiiri jamcu tagsiirkii an yajcaluuhu inay ka dhigaan calaa suurati jamci lmudakar asaalim acni waxaan u jeedaa makhtuuman mid lagu gebagebeeyey bilwaawi wa nuun wow iyo nuun rafcan marka la rafcinayo wa bilyaa'i wa nuun ya iyo nuun jaran marka la jarayo wa nasban iyo marka la nasbinayo liyakuuna daalika si uu kaasi u noqdo jabran mid kabaya limaa faatahu wixii ka tegey oo min xadfi laami xadafkeega ah wakadaalika kaa waxaa la mida alqowlu qowlka fii nadaa'irihi kuwa lamidkaa ah lagu qowlayo wa hiya cidatun waa lafdiga cidatun oo guruub guruub iyo jamac jamaca wa ciduun wa cizatun oo iyo wa cizuun wa hubatun iyo wa hubuun wa qulatun iyo wa quluun wa naxwi daalika iyo kuwaa kuwa lamidka ah qaala allaahu tacaala ilaahay baa yidhi aladiina kuwa jacaluu lqur'aan qur'aanka ka dhigay cidiina qaybqayb can ilyamiini xagga midig iyo wa shimaali waxa ahaaday ciziin wa mima xumila ka lagu xambaaro calaa jamci lmudakar asaalim waxaa ka tirsan fil icraab xagga icraabta banuuno lafdiga banuuna ah banuuna waa mulxaqii jamca mudakaru saalim wa kadaalika kaa waxaa la mida ciliyuun iyo wamaaka ashbahahu shabbahay oo mimaa sumiya bihi ka magaca laga dhigay min aljumuuci isagoo jamacyada ah alaa taraa war miyaadan arkayn ama miyaadan ogayn anna ciliyiina kelmadda ciliyiina ihi fil asli asalka jamcun bay u tahay liciliyin fa nuqila waa la naqliyey can daalika almacnaa macnahaasaa laga naqliyey wa sumiya bihi waxaana lagu magacaabay acla aljanna jannada meesha ugu sarraysa wa ucriba waa la icraabay haada alicraaba icraabkan nadaranki oo la eegayo ilaa aslihi qaala allaahu tacaala alle ayaa yidhi kalla inna kitaaba alabraar kuwa baari'iinta ah kitaabkoogu lafii ciliyiin ciliyiin meesha la yidhaah buu yaallaa wamaa adraaka maxaa ku baray maa ciliyuuna ciliyuun waxay tahay fa calaa daalika sidaa dusheeda idaa samayta rajula nin markaad u bixiso bizayduun qulta waxaad odhan haadaa zayduuna wowgaad ku rafcin wa ra'aytu zaydiina ya'daad ku nasbin wa marartu bizaydiina waana nin qudha hadda oo zayduun magaciisa la yidhaah fa tucribuhu waad icraabi kamaa kunta sidaad ahaan jirtay tucribuhu mid u icraaba xiina kaana markuu yahay jamcan jamc markuu yahay halkaa waxaa inagaga baxay musanihii iyo jamicii mudakaru saalim warkoogii baa halkaa inagaga baxay in sha allahu tacaala bartaa haynoogu joogo wallaahu subxaanahu tacaala aclaa w aclam